alhay-aati xaal uu ka mid yahay shayga qarsoomay min alhay-aati xaal uu ka mid yahay imbahama faacilkeeda ka xaale faacilku waa damiir waa macrifu min alhay-aatina waa jaarumajruur qaacidaduna waxay tahay aljumal wa shubhu jumali bacd nakiraati sifaat wbacd macaarif axwaal marka waxaad tidhaahdaa isimku almufasiru fasira limaa ki inbahama qarsoomay min alhay-aati xaal hay-ooyinka uu ka mid yahay shayga qarsoomay shay qarsoomay oo hay-ahu fasira shay qarsoomay oo hay-ah ayuu fasira oo caddayna tafsiir macnaheeduna waa tabyiin caddayn wey waa caddayn marka waa isim ficil iyo xaraf maaha waa mansuub majruur iyo marfuuc maaha waa mufasir waa mid wax fasiraya waa mid wax fasiraya wadaalika mihaalki naxwi qawlika waa hadalkaa tiraahoo kale jaaa zaydun zayd ayaa yimid jaaa zaydun zayd ayaa yimid raakiban xaal uu yahay korsan daabad ayuu yimid zaydku jaaa zaydun zayd ayaa raakiban xaal uu yahay mid korsan warakibtu lfarasa farasaan koray musrajan xaal uu yahay farasku mid la kooreeyey ayaan koray walaqiitu cabdallaahi aan la kulmay raakiban xaal aan anugu ahay mid daabad saaran ayaan la kulmay iyo wamaa ashbaha daalik meeshaan marka waxaa loo baahan yahay waxa la yidhaahdo caamilulxaal saaxibulxaal ismulxaal saddexdaasaa loo baahan yahay mar kalena jaaa zaydun qaacidadu horta waxay tahay alcaamilu fi lxaali huwa alcaamilu fi saaxibiha alcaamilu fi lxaal huwa alcaamilu fi saaxibiha ila lbadel faina fi niyati takraari alcaamilu waaye alcaamilu fi laal alcaamilu fi lxaali huwa alcaamilu fi saaxibiha iska dhig waxbaha ka soo reebi alcaamilu fi lxaali huwa alcaamilu fi saaxibiha ismulxaal iyo saaxibulxaal iyo caamilxaalaa jira ismulxaalka waxaa ku camal falaa saaxibulxaalka caamilkiisa tusaale haddeer jaaa zaydun raakiban raakiban waa ismuxaalkii midka uu fasirayo saaxibulxaalkana waa zayd waa zayd marka raakiban yaa nasbiyo ku camal falay zayd isimka caamilka rafciyey zayd yaa rafciyey jaa marka jaa ayaa ah caamil xaal zayduna ah waa saaxib اlxaal raakibana waa smu اlxaal marka markaad tidhi jaa zaydunaa yimid waxaa dhici karta zaydku isagoo lugaynayo inuu yimid isagoo gaadiid saaran inuu yimid waa dhici karta hay-adi qaabkii uu ku yimidaa qarsoon xaaladaa fasire raakiban xaaluu yahay uu yimid markaas faacil aan wax laga xaaleeyo warakibtulfarasa faraskiyaan koray faraska markaad kortay waxaa dhici karta in koora saaran yihiin inaad leedda korayday oo aan koora saarnayna waa dhici karta marka faraska isagoo dul bannaan miyaad kortay mase isagoo kooraysanaad kortay ma kala cadda hay-adii farasku ahaa mafcuulkaasa u baahan qaabkii uu ahaa markaad korayday waxaa fasiray xaaladan musrajan xaalad uu yahay mid la kooreeyey xaal uu koraysan yahaan koray waa la fasiray marka rakibtu ficliga faacil alfarasa waa mafcuulu bihi musrajan waa xaaladii musrajan waa ismulxaal alfarasa waa saaxibulxaal alfarasa caamilka ku camal falay alfarasa waa mafcuul bihi maaha caamilka ku camal falay ee musrajanna ku camal faloo nasbiye ah. alfarasa yaa ku camal falay rakiba walaqiitu cabdallaahi yaan la kulmay raakiban xaalu yahay cabdulaahi mid korsan iyo wamaa shbaha daalika fiiri walaqiitu cabdallaahi tanna waxaa lagu tusaa ayadoo laga xaalay karo faacilka mafcuulkana haddii la rabo laga xaalay karo awal jaa raakiban faacilkaa wax laga xaalayna rakibtulfarasa musrajan mafcuulka keliyaa laga xaalay karay hadda faacilka iyo mafcuulka kaad rabtaad ka xaalay karta labadoodaba kuu banaanta inaad ka xaalayda waxaa leedahay laqiitu cabdallaahi aan la kulmay faacilka ka xaalee raakiban anugu xaalaan ahay mid gaadiid saarna oo iska hornimid nimid anaa gaadiid saarna marka raakiban yay fasirta marka laqiitu taada ku jirta faacilkaasay cadday ah, xaaladiisu siday aheed haddaan rabnada mafcuulkan ka xaalaynayna laqiitu cabdallaahi yaan la kulmay raakiban cabdullaahi xaal aha mid gaadiid korsan markaan la kulmaayo markaasna raakibantu yay caddaydoy fasirtay mafcuulkan cabdalle cabdulaahi markaan la kulmaayey xaaladuu ku sugnaa iyo qaabkiis ay cadday iyo wamaa ashbaha daalik maxamed muxyadiin cabdulxamiid wuxuu ku yidhi waaquulu waxaan leeyahay alxaalu xaal fi luqati luqada dhexdeeda xaal u ahaaday maa shay weeye calayhi linsaanu qofku ku sugan yahay oo min khayrin khayr ah oo sharin shar ah. xaal waxaa la yidhaha luqada carabigaa qofku waxa uu ku sugan yahy saasa waxa weeyaan kayfa xaaluka alaley marka la warsana bikayr ule aduu khayr ku sugan yahy aduu bala ku sugan yahy baladuu sheegana qofku waxa uu ku sugan yahay aa la yidhaahdaa kaasaa waxaa la yidhaha xaal waxaa kaloo la yidhahdaa xaal waxa weeyaan alwaqt aladi anta fiih waqtiga aad ku jirtana waqt xaalaa la yidhahda waxaa kaloo lagu iطlaaqa xaalka wa tuطlaqu cala alwaqti aladi anta fiih waqtiga adugu aad ku sugan tahayna xaal waa la yidhahda labadaasaa xaal la yidhaahda waxa aad ku sugan tahay iyo waqtiga aad ku sugantahay labadaba xaala leeyahy wa aquulu waxaan leeyahay alxaalu xaalku fi luqati luqada dhexdeeda xaalu ahaaday maa calayhi lisaanu waa qofku waxa uu ku sugan yaho min khayrin khayr ah aw sharin bale ah. wa huwa xaalku fi istilaaxi nuxaati naxwooleyda istilaaxooda xaalu ahaaday cibaaratun ka waramid weeye can ilismiya laga warama waa isim maahan ficil maahan xaraf isimkoo alfadlati dheeraad ah isim fadla ah asmaada waxaa loo qaybiyaa tarkiibka carabiga markay ku jiraan cumd iyo fadl cumda iyo fadl mid waa cumda waa tiir midna waa fadl waa dheeraad cumda waxaa la yidhaahdaa ficilkii faacilka ficilkii naay faacilka mubtadaha iyo qabar kaana isimkeedii qabarkeeda ina isimkeeda qabarkooda kuwaas waa maxay waa cumda waa waxa aan kalaamka dhammaystirmayn oon jumladu dhammaystirmayn haddaan la sheegin fadlana waxaa la yidhaahdaa waa wixii markii jumladu dhammaystirantu yimaada loolama jeedo wax laga maarmo maahan fadladu fadladu maahan wax laga maarmo maahan wax laga maarmi kara maahan fadladu ah, isagaa noo sheegi doone wa huwa xaalku fi istilaaxi nuxaabta xaalu haday cibaaratun ka warramid weeye can ilismi laga warramo isimkaasoo alfadlati dheeraad isimkaasoo almansuubi la nasbiyey isimkaasoo almufasiri fasirayao caddaynaa limaakii in bahama qarsoomay minad hay-aati xaalu ka mid yahy wa qowluna aan idhi alism yashmalu wuxuu shamlinaa asariixa isim cad oo sariixa milu daaxikan oo kale fii qowlika xaalal ku sugan yahay jaa muxamadunaa yimid haye muxamed markuu imaanaya hay-adiis iyo qaabkiisuu ahaa daaxikan xaaluu yahay muxamed mid qoslaa yuyid hadda daaxikan waa isim sariixa wayashmalu wuxuu kaloo isimku shamlina almuawala mid lagu awilaa biariix mid sariix lagu awilaa oo waa maxay waa jumladii bacda almacaarif dhacday soo maanaan dhihin aljumalu washubu ljumal bacda almacaarif axwaal soo maaha jumlo kasta oo bacdalxaala dhacday iyo waxa weya shubuljumlo kasta oo bacda macrifo dhacday waxaa laleeyahay mufraday aa lagu awila aljumal washubu ljumali bacda nakiraati sifaat wa bacda almacaarifi axwaal mar kastoy bacdalmacrifo dhacaan oo la xaaleeyo mufradaa lagu awilay ah, mufrad booskiisay dhaceen alaley jumlada iyo jumlada wayashmalu isimka lagu sheegaa wuxuu shamlinaaho soo galaa almuawala mid lagu awilaa bisariixi milu yadxaku ficilkaasoo kale fii qowlika xaalu ku sugan jaa muxamadunaa yimid muxamed mumacrifa mise nakiro waa macrifo fiiri jumlada ka damid oo la xaalayna yadxaku xaal uu yahay kii qoslaaya yimid isagoo qoslaayuu yadxaka waa la isim jumladaas maadaama ay dhacday boos xaalo boos xaalo maadaama ay dhacday qaacidadu waxay tahay jumlo kasta oo boos xaalo dhacday mufrad ayay maxalkiis dhacday aljumla allatii lahaa maal madahan jumlada xaalada dhacda waa xaalatu nasribay joogtaa soo maa jumlo kastoo xaalo dhacdaa waa fii maxali nasri qaacidadan waxayba tahayba aljumlau latii lahaa maxalu min alcraabi taxulu maxal almufrad qaacidaba waa qaacida waxaa la idhahdaa aljumlau latii lahaa maxalu min alcraab jumlo kasta oo maxalka icraab ku leh aljumlau allatii lahaa maxalu min alcraab taxulu maxala almufradi taxulu maxala almufradi waxay degaydaa boos mufrad jumlo kastoo maxalka craab ku leh taxulu maxala almufradaad leedahay aljumlau latii lahaa maxalu min alraab taxulu maxala mufradi boos mufraday degtaa waay fainahu yadxakudaasu fii tawiili qowlka qowlkaaga macnihiisuu ku sugan yaha daaxikan aad tiraahdo adoo daaxikan liidu la macnay wakadaalika sidoo kale waxaa qowluna aan idhaahno jaaa muxamadun muxamedaa yimid muxamed manakira mise waa macrifo waa macrifo haye shibul jumla ka daba waa la xaalayna ilaa qaaidadian ku soconaynaha aljumalu wa shibhu ljumali bacda nakiraati ifaatun wa bacda almacaarifi axwaalo waxaa tidhaahdaa jaaa muxamedunaa yimid macahu muxamed la jirkiisa xaal uu ahaaday aquuhu walaalkiis waa jumlu tanu jumla haddana ka daba dhacday macahudaasaa waxa weeyaan darafoo qabar muqadama ah aquuna waa mubtada muaqara jumlo wey laakiin jumlo ismiya wey waa juml ismiya iiri waa juml ismiya waxaa leedahay ja ficlu maadi mabnin cal fatxi laa maxala la min alcraab muxamedun faacilu ja marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhiri maca darfu makaanin mansuubun cala darfiyati makaniyati wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhiri wa darfun mutacaliq kitaabkiina maan idin qoray jaaa muxamadun macahu aquuhu ma ydin dhigaayo dhga waay tahay kitaabka ka kala tega cashar ah, ah. kulli ini dhigma sooma yariiskaan yariis ma haystaan dadku waa weyn haystaan hayo waa qaaluna wax badanaynin ka maqan hay fainahu fii tawiili qowlika musaaxiban liakhiihi intaasa idinka maa waxaa idinka maqan waa maxay fainahu fii tawiili qowlika daaxikan wakadalika qowlunaa jumle ismiyaha la raba in la keeno oo ah jaa muxamadunaa yimid macawla jirkiisa xaal u ahaday akuuhu marka maca waa darfu makaan waa qabar hay ku tacalluqe aquuna waa mubtada muaqara jumladaas oo mubtadihii qabarka ah aa maxamed laga xaalaynaa fainahu fii ism oo fadlaah macnaahu macnihiisa annahu isimkaasu laysa jusan jus maaha juskoo min alkalaami ka mida kalaamka ula jeeda jumlada jus jumlada ka mida maaha marka lagu leeyahay waa fadlo macnuhu maaha waa laga maarmaa laakiin waxaa loola jeedaa jumlada labadeeda jus ka mid maaha laysa axadda jus ay ljumla loola jeeda waa fadla isimkaan marka lagu leeyahay maxaa loola jeedaa laysa axadda jus-ay ljumlati jumlada labadeeda jus mid ka mida maaha mubtadihii khabarkii mid ka mida maaha ficliya faacilkii mid ka mida maaha ficliya maalfaacilkii mid ka mida maaha jumladu laba jus ay leedaha soo ma marka jumlada labadeeda jus ka mid maaha sidaas daraaddeed marka lagu yidhaahdo isimkan waa fadlo maxaa loola jeedaa wاlmuraadu biاlfadlati maa yaqacu bacda tamaami اljumla waa wax marka jumladu ay dhammaystirato yimaada sajaa'igaa dhihi jiray xaashiyadii oo waxa weya qadriga aa dhihi jiray fadlaxaa fadla waxaa loola jeedaa maa yaqacu bacda tamaami اljumlati waa waxa dhaca jumlada markay dhammaystiranto ka gadaal laa maa yasixu listiqnaau canhu loolama jeedo wax laga maarmo laa maa yasixu listiqnaau canhu loolama jeedo wax laga maarmo maaha macnuhu wax laga maarmi kara ee macnuhu wuxuu yahay maa yaqacu bacda tamaami اljumla waa wax markii jumladu dhammaystiranto kadib dhaca oo jumlada labadeeda jus aan ka mid ahayn fakharaja bi waxaa baxay alkhabaru oo kale ah, khabarku fadlo maaha waa cumdu asagu wa qowlunaa aan idhi almansuub isi mansuub ah kharaja bi waxaa baxay oon xaalo noqon karin almarfuuc iyo walmajhuur wa inamaa wax kale maahan caamilkiiu hadda kuu sheeg sheega oo xaalada lagu nasbiyo wa inamaa wax kale maaha yunsabu waa la nasbiyaa alxaalu xaalka bilficli ficil waa lagu nasbiyaa horta ficil tiradiyuu ka batay ficil tiradiyuu ka batay jaaa zaydun raakibanaaba ka midaba hadda raakiban caamilkaa nasbiyey jaaa e, waxaa kaloo lagu nasbiyaa washibhi lficli shibulficil wax ficil shabahan oon ficil ahayn kasmi lfaacili sida ismufaacil oo kale ism faacilna waa lagu nabiya sawni dhigma ism faacil waa lagu nasbiya waxaa leedahay zaydun munaliqun zaydun zayd munaliqun waa midkii tagaaye musrican xaal uu yahay kii degdegaayuu tagaa waxaa leedahay zaydun munaliqun icraab zaydun mubtadon marfuuqun bilibtidaai wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri munariqun khabaru mubtaday marfuuqu bilmubtaday wa calaamatu rafci damatu daahiratun fii akhirih munariqun ismu faacilin yacmalu camala ficli yarfacu lfaacila wa faacilu damiiru mustatirun jawaasan taqdiru huwa yaxudu calaa zayd musrican xaalun min adamiiri lmustatiri fii munariq damiirka ku asturan munariq aa laga xaalayna musrican mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fii akhirih marka hadda musrican taas waxaa ku camal falay sowma aanaan dhihin alcaamilu fi lxaali huwa alcaamilu fii saaxibiha sowma aanaan dhihin halkaan ka xalana saaxibulxaal damiirka mundariqun ku asturan oo faacilka kaasaa saaxibulxaala damiirka yaa rafciyo faacil uu u yahay mundariq laftirkiisa oo isim faacila khalaas way musricantaa marka mundariqa ku camal falay walmasdari sida masderkii oo kale yucjibunii rukuubulfarasi musrajan fiiri masderkeen rakiba waa koray yarkabu waa koraa rukuuban ah, rakiba waa koray yarkabu waa koraa masderkii keen rukuuban haye jumlaysii soo saar marka waxaa tidhahdaa yucjibunii waxay cajab gelinaa rukuubulfarasi faraska la koridda la koraa musrajan xaal uu yahay midkii koora la saaray maya walmasderi maynin qora haya intaas iyo kaa baxsan anaa kuugu haye kanuu idin wada qoraa marka fiiriya midkaan hadduu kan midku idin wada qora ayaa laynin ixraabaa ma wuxuu idin qoraa acjabanii darbuka zaydan maktuufan kaas ma idin wada qoraa hay asagana ixraabaa dhegaysta acjabanii waxaa i cajabgeliyey darbuka niyahu adiga garaacidda aad garaacday zaydan zayd maktuufan xaal uu yahay mid la garda duubay gacmihiisii gadaal loo xihay acjaba ficil maadin mabniin cala alfatxi laa maxala lahu min alcraabi annuunu lilwiqaayi walyaw damiiru mutasil mabniin cala sukuuni fii maxa nasb mafcuul bihi muqadam darbu faacilu acjaba muakhar marfuucu wacalaamatu rafci damatu daahiratun fii aakhirihi darbu masdarun waxaad tidhaahdaa darbu mudaaf waalkaafu mudaafu ilayhi min idaafati lmasdari ilaa faacili darbu mudaaf wlkaafu mudaafu ilayhi min idaafati اlmasderi ilaa faacilihi mabniin cala fatxi fii maxali jarin zaydan mafcuul bihi darb darbigaa nasbina waa mafcuulki wa calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi akhiri maktuufan xaalu min zaydin mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi akhiri hadda maktuufan waxaa laga xaalinaya zaydka marka zayd caamilka ku camal falay a maktuufanna ku camal falay zaydna yaa nasbiyo mafcuul ay u tahay masder masderka aw faacilkiisii waa kaafta mudaaf ilayga waay wa darfi darafkiya aa nasbiya xaalada daraf waa nasbiya xaalada daraf aa nasbiya waxaad tidhahdaa zaydun cindaka jaalisan zaydun zayd cindaka agtaaduu ku sugnaaday jaalisan xaal uu yahay maydin dhigaaho xuuninkuga bedelay qaa'iman bis qaa'im waa isku midta exraabta ay hadduu taagan fadhiyo waa isku mid zaydun cindaka qaa'iman xali ah midkii taagan zaydun mubtadon wa calaamatu rafci damatu daahiratun fii aakhirih cinda darfu makaanin mansuubun cala darfiyati lmakaniyati wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fii aakhirih wa darfun mutacaliqun biqabarin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kaa'inu cinda mudaaf alkaaf mudaaf ilay mabnin cala alfatxi fii maxali jarin jaalisan xaalun min alfaacili waxaad tidhahdaa xaalun min alfaacili اlmustatiri fii fii kaainu haddaan kaainu soo qadarno waxaan kale soo qadari karnaa mustaqirun waana isku mid kaainun iyo arki doonaa kaainun iyo haabitun iyo waxa waya mustaqirun waa isku mid markeedaan insha allah arki doonaa lix shaya lagu tacalujiyaa marka mustaqirun miyuniid soo qadara mase kaainu ma wuusan idiin sheegayn qaa'iman meesha laga xalayna maba icraabinba tala ma hayo ya iska ilaali warkaas marka warkaan kale raac marka taas waa kaaga dara xukuma qaban waayo waxaad leedahay qaa'iman xaalun min adamiiri اlmustatiri fi smi اlfaacili maxaa dhehe qaa'iman xaalun min adamiiri almustatiri fi smi fi smi اfaacili isim faacilka kaainu waa isim faacil mustaqirun waa isim faacil waa isku mid labadood marka isim faacilka damiirka ku asturan halkaasa laga xaalayna halkaasa laga xaalayna qaaiman wasmilishaara ismilishaarihi ismulishaarihi waxaa tira miaalkiisii fatilka buyutum khaawiya inin dhiga fatilka taas buyuutum waa guryahoodii khaawiyatan xaal ay tahay midii maran midii aan wax ku dhex jira la arag wey khaaliya wey khaaliya ay la mid tahay khaawiyata macnaheedu fatilka alfaa calaa xasabi maa qablaha tilka ismu ishaarati mubtadan mabniin cala alfatxi fii maxali rafc buyuutu khabaru mubtadayn marfuuqu bilmubtaday wa calaamatu rafci damatu daahiratun fii aakhirih buyuutu mudaafu laha damiiru mutasilin mabniin cala dami fii maxali jari mudaaf ileyh walmiim calaamat jamci dukuur khaawiyatan xaalun xaalun min buyuut buyuuta ka xaale mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fii aakhirih marka alcaamilu fi lxaali huwa alcaamilu fii saaxibiha hadda khaaliya waa ismulxaal saaxiibulxaal yaan ka dhignay buyuud soo maaha buyuud waa kabar kabarka yaan ku camal falo caamilu ah mubtadaha marka ismu ishaaraha oo tilka ah kaasaa marka xaalada nasbiyey maxaa yeelay macno ficiluu qabaho bimacnaa ushiiru ay qabta ismu ishaaruhu macno ficilay wadata wa qowlunaa qowlkeenna aan nidhi almufasiru isim fasiraya limaakii ibahama qarsoominaleh aati xaalu ka mid yaha aan soo nir macnaahu macnihiisu wuxuu yahay ana alxaala xaal yufasiru wuxuu fasiraa maa shay khafiya qarsoonaaday wastatara asturmay min sifaati dawilcaqli caqliga kuwa u saaxiibkaas sifaadiisa xaal sifaadiisa uu ka mid yahay waxa qarsoomay ow kayrihim ama wax kale qayrkooda ah, ama waxyaala caqligale sifaadooda ama waxaan caqli lahayn sida faraskii oo kale sifaadiisoo qarsoon sifaadaasay xaaladu fasire sifa qarsoon kuwii caqliga lahaa sida zayd oo kale sifadiisu waa naga qarsooneed ma lugaynaya mise gaadidu saarna faraskuna caqli male sifadiisaa naga qarsooneed ma kooraa saarna mase ma saarnayn marka kuwaa sifadooda ayay xaaladu cadaydaa uma inahu qad yakuunu inuu noqdaa la arkaa huwa xaalku bayaanan caddayn lisifati faacil la caddeeyo marmar saaxiibuxaalkiya faacil noqona marka waxa ismuxaalku caddaynaa waa sifada faacilka naxwu jaaa cabdullaahi yaa yimid raakiban xaal uu yahay cabdalluhu mid korsan gaadiid hadda raakiban yay caddaydoo fasirtay faacilka jaa oo ah cabdullaahi ow bayaanan lisifati mafcuul waxaa dhici karta inuu noqdo mafcuulka sifadiisa inuu caddaynaa ismuxaalka naxwu rakibtulfarasa faraskiyaan koray musrajan xaal u yahay mid koora la saaray farasku musrajan waa xaal yay cadayday musrajan waa aal waxay caddayday faras oo mafcuulu bihi ah xaaladiisu siday ahayd waqad yakuunu inuu noqdaa laarka ismu xaalku muxtamilan mid aqbalaya lilamrayni labada arrinba mid aqbali kara in xaalad in faacilka laga xaaleeyo oo uu fasiro iyo in mafcuulka laga xaaleeyo mafcuulka uu fasiro labadaba inuu noqon kara waa dhici karta jamiican dhammaan xaalay yihiin naxw laqiitu cabdallaahi aan la kulmay maxaa dhici karta adugu inaad gaadiid sareed oo tira ood laqiitu taadaas ka xalaydo oo tiraada raakiban anugu xaalan ahan anugu xaalan ahan mid korsan gaadiid waxaa dhici karta adugu dhulkaad socotay waxaa gaariga saarna ee gaadiidka saarna cabdalla inuu aha oo aad tidhaahdo laqiitu cabdallaahi aan la kulmay raakiban isagu cabdallahu xaal wakamaa yejiiu siduu u imaanaa wakamaa yejiiu siduu u imaanaa alxaalu xaalka min alfaacili faacil siduu uga imaana oo faacil wax waa laga xaaleeya wlmafcuul bihi siduu uga imaana wax waa laga xaaleeya fainahu xaalku yejiiu waa ka imaana min alkhabari abarna abarna wax waa laga xaaleeya abar hadda iyadoo wax laga xaaleeya nagaba soo marnay fatilka buyuutuhum khaawiya soma jeedin anta adiga sadiiqii saaxiibka ayaa tahay mukhlisan mid ii daacada xaalaad anta adiga sadiiqii saaxiibka ayaa tahay mukhlisan mid ii daacada xaalaad fiiri anta damiir anta an damiiru rafcin munfasil mubtada mabniin cala sukuuni fii maxali rafc wataw xarfu khitaabin sadiiqi khabaru mubtada marfuuq bilmubtada wacalaamatu rafci damatu muqadaratun calaa maa qabla yaa ilmutakalim manca min dura ishtaqa maxali bixarakati munasaba sadiiqii mudaafa yaa lmutakalim صديقي مضاف وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه مخلصا حال من الصديق منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وقد يجيء حال كينو كيما بالاركان من المجرور مثل جري بحرف الجر اسم حرف جر لغو جري او مجرور صاحب الحال هو نقو او وحوا لغا حالي كرا نحو مررت raakibatan xaalata midii gaadiid saaran marartu ficlu wafaacilu bihindin alba xarfu jari hindin ismun majruuru bilba wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri aljaaru wlmajruuru mutacaliqan bimara raakibatan xaalun min hindi mansuub calaamatu nasbi atatu daahiratu fi akhiri waqad yajiu inuu yimaadaan la arkaa huwa ismu xaalkii min almajruuri mid lagu jaray bilidaaf oo mudaaf ilayhi in wax laga xaaleeya dhici karto mudaaf ilayhi naxwu qowlihi tacaala أن اتبع راع ملة إبراهيم xaniifan xaale uu yahay ibraahim mid baadilka iyo shirkiga iyo qurunkao dhan ka leexday oo tawxiidka iyo ikhlaaska iyo ilaah caabudidda u leexday anittabic raac millata ibraahiima xaniifan xaal uu yahay ibraahim mid baadilka ka leexday fiiri anitabic an an tafsiiriyatun mabniyun cala sukuuni waxurika bilkasrati taqalusan ittabic ficlu amrin mabniyun calى sukuuni laa maxal lah min alcraab faacilu damiru mustatir wujuban taqdiiru anta milata mafcuul bihi mansuubu calaamatu nasbi fadxatu daahiratu fii aakhiri milata mudaaf ibraahima mudaaf ilay majhuur wa calaamatu jarihi alfadxa niyaabata can kasra liannahu ismu laa yansarif walmaanicu lahu min asarfi alcalamiyatu maca alxujma xaniifan xaalun min ibraahiima mudaaf ilayga ka xaale ibraahim waa mudaaf ilay waa jaran ibraahim waa jaranya soo ma jeedin xaalu min ibraahim nasubu calaamatu nasbi farxatu daahiratun fii aqidi faxaniifan wuxuu ku yidhi xaalon min ibraahiima laga xaalaynaa wa ibraahiimna majruurun waa la jara waa hoos dhigan yahe la soco bilfadxatiyaa lagu jaray niyaabata naa'ibatan fadxadu xaalay naa'ib ka tahay can ilkasrati kasro wa huwa isaga majruurun waa mid lagu jaray biidaafati milla milla loo soo idaafeeyey ilayhi ibraahim xaggiisa loo soo tiiriyey mudaafu ilayhi marka wax laga xaalaynaa saddex shardiyuu leeya meea shardiu le mudaafule marka wax laga xalayna sadexule saddexuu leey waayo shardiga koowaad mudaafulayhiga an yakuuna almudaafu mimaa yacmalu fi lxaali saddex shardi midkood waa in laga hela aan leena hadalkaas haddeer ma u fiirso hadda waxaa leedahay mudaafulayhiga goormaa wax laga xaalay karaa markaas waxaa leedahay saddex shardi markii mid kamida laga helo maahan saddexdii in laga wada helayo saddex shardi mid ka marka laga helo ah wax laga xaalayn kara ka hor waxba lagama xaalayn karo saddexdii shardi mid waa in laga hela ashardu lwal an yakuuna almudaafu mimaa yacmalu fi lxaali mudaafku inuu mudaafuleyga ku camalfali karo ah. an yakuuna almudaafu an yakuuna almudaafu mimaa yacmalu fi lxaali inuu yahay mudaafku mid ku camal fali kara xaalada ah xaalada mid ku camal fali kara so uma jeedin waa inuu oo asmaadii camal fali jirta inuu yahay asmaadii camal fali jirta waa inuu ka midi sida isim faacil oo kale iyo waa inuu yahy saas wy miaal haadaa daaribu hindin dhe haadaa daaribu hindin haadaa midkaanu daaribu hindin hinda waa mid garaaca mujaradatan xaalay tahay mid dharka laga baxshay mujaradatan xaalay tahay mid la dhartiray oo markii laga siibay ayuu garaaca ah, marka hadda mujaradatan waxaa laga xaalaynaa hindin oo mudaaf ilayhi ah maxaa yeelay mudaafkiiya camal fali karo isim faacil daarig wey shardigii koobaad waa ka gudubnay shardigaas waa an yakuuna almudaafu mima yacmalu fi lxaa naxwu haadaa daaribu hindin mujaradatan ashard aani an yakuuna almudaafu juzan min almudaaf ilayhi inuu mudaafku yahay jus mudaafulayga ka mida wax waa looga xaalay kara mudaafkiya wuxuu noqday jus mudaafulayga ka mida shardiga labaad muxuu noqday an yakuuna almudaafu jus-an min almudaaf ilayh wanazacnaa waa ka siibnay uu ilaahay yidhi maladii kii fii suduurihim ahlu jannaha laabtooda ku sugnaa min qilin xaasilnimo xaal uu yahay ikhwaanan walaala xaal ay yihiin aan ka siibnay u wanazanaa nazanaa ficliga faacil ahaa maadu waa mafcuulu bihigii fii suduurihim jaarmajruurku maadaa sil u dhacay maxalushaahidka meesha u socdo u fiirso suduurihim mudaaf him mudaaf ilayhi haadaasa mudaaf ilayhi ikhwaananta him aa laga xaalayna mudaaf ilayga laga xaalayna maxaa yeelay fiiri ahlu jannaha suduurtooda fii suduurihim sadriga habadka qofka qayb ka mida soo maha ah, waxaa la fii suduurihim ahlu jannaha qalbigooda wixii ku jiray oo cuqdad ay isku qabeen aa ah, laga siiba markaasa isjeclaanayo soo ma jeed marka i waxaa wax laga xaleeyey himta damiirkaa wax laga xaleeyey oo ahlu jannihii ah mudaafkiina yuu yahay waa satrigii waa xabadkii oo ka mid ah ahlu jannaha marka mudaafkii wuxuu noqday juz oo ka mid ah mudaafu leeyihi ahlu jannaha xabadkoodaa leey soo xabadkooda qayb ka mida ah iyaga maa shardiga saddexaad an yakuuna almudaafu mila juzi lmudaaf ilayh inuu jus la mid yahay jus maaha laakiin jusuu la mid yahay halkee kala mid yahay fii sixati listiqnaa'i bi inta layska xadfo mudaafka a ah, mudaafilayga lagu kaaftoomi karaa ah, an yakuuna almudaafu mila juzi lmudaaf ilayh inuu mudaafku mudaafilayga jus ka mida oo kale yahay tusaale tusaale anittabi millata ibraahiima xaniifa hadda fiiriya milada ibraahim milada jus ka mida ibraahim maaha laakiin jusay la mid say ula mid taha waxaa ansaxaya inta layska xadfo ibraahim kaliya in la yidhahdo anittabi raac ibraahiima waa la fahma ibraahim raac ibraahim raac soo ma jeedid macnihii sidiiu noqona isbedelima Ah, ilaa diinka nabiga unbaa lagu raaca looga dayda sooma ah. hadda fiir mar waxaa laleeya war nabigu diintu la yimid hala raac marna maxaa laleeya nabiga raac ah. war nabiga raac soo ma jeedi qul in kuntum tuxibuuna allah fattabicuuna aniga nebi maxamed soo raaca laleey mar kitaabkii sunnadii raaca laleey soo ma jeedi marka milada nabiga juskiis maahan laakiin waa kalmil waa kal jusi sababtoo ah inta la xadfaa nabiga kaliya lagu kaaftoomi karaa la dhihi karaa macnaha xagga macnaha laga hadla qur'anka wax lagama xadfi karo Ah, qayb lagama goyn karo una ee eh, macnaha laga hadla ani tabic milatayn marka waa kal jus ah, dhammaan saddexdaa shardina maaligeed ugu tegi doontaan walaa tujis xaalan min almudaafi lah ilaa ida qtada almudaafu camala aw kaana juزa maa lahu udiifa ow mila juزihi falaa taxiifa u doona allah subxaana wa tacala alam sal allah ala